bismi اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لilh rb العaalamiن وslى اllah عlى mحamedi وعlى ali mحamed rb اشhrx lii sadrي وysir lii أmrي wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlي qala الmuصنif raximah الlah bab اlcaطfi hada maxalu baab اlcaطfi cadafka baabkiisii hada maxaluhu meeshii lagaga waramaye wey wxruuf اlcaطfi caشharaة wahiy alwaaw wاlfaau wahuma waw waam waima wabal walaa walakin waxataa fi bacdi mawaadici fain caطafta biha calى marfuuci rafacta aw calى mansuubi nasabta aw calى makfuudi khafadta aw calى majzuumi jazamta taqulu qaama zaydu wacamru wara'aytu zayda wacamra wamarartu bizaydi wacamri wzaydu lam yaqum walam yaqcud waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii ajrumiga ahaa gaar ahaan baabu marfuucaati asma ayaan kusoo guda jirnay waxaynu ku guda jirnay weliba marfuucaadda kii ugu dambeeyey oo tawaabicda ahaa tawaabicdaasna sheekhu wuxuu noo tilmaamay inay afar ahaayeen hal waynu soo qaadanay nactigii iyo axkaamtii ku tacalluqaysay kii labaad ee tawaabicda kamid aha ayaa doonaya halkan sheekhu raxima allahu tacaala inuu kaga waramo markaa baabkan baabulcadaf waxa uu kaga warami doonaa laba masalo kaga warramaya laba masalo keliya ayuu kaga warramayaa baabkana labada masalo ee uu kaga warramayaa masalada koowaad waa dikru xuruufi alcadfi xuruufta xuruufulcadf cadafka ayaa uu inoo sheegi doonaa sheekhu masalada labaad ee uu kaga warrami doonaa dikru maa yatbacu fiihi almactuufu almactuufa calayhi sheegitaan uu sheegi doono sheekhu mactuufka la cadfayaa i mactuufu calayhiga lagu cadfaayo waxa uu ka raacayo labadaa masalo ayaa uu kaga warami doonaa baabkan waa dikru xuruufi اlcaطfi xuruuftii xuruufulcadafka ayuu inoo sheegi doonaa masalada labaad waa dikru maa yatbacu fiihi macuufu almacuufu alayhi macuufku macuufu calayhiga waxa uu ka raacayo ayuu inoo sheegi doonaa sheekh labada masalo u kaga warramaya cadafka xagga luqada waxaa lagu idhaahdaa arujuucu ila shayi bacda alinsiraafi canhu ah alrujuucu ila shay shayga xaggiisa in loo noqdo oo loo laabto bacda alinsiraafi canhu intii laga gadoomi kadib noqoshada loo noqdo ayaa la idhaahdaa cadaf waxaad odhanaysaa cadaftu min makata ilaa daari bacda adaa'i nusuki waxaan cadaftu min maka waxaan ka soo laabtay oo aan ka soo noqday maka ilaa daari daartaydii baanan usoo noqday bacda adaa'i nusuki camalkii xajkii intaan soo gutay kadib ayaan maka ka soo noqday oo gurigeygi baan soo noqday cadafi markaa maxay noqotay bimacnaa rujuuc baa loo isticmaalay istilaaxa laba loo qaybiya cadaf loo yaqaano cadfu bayaan sheekhu kama waramin kutubta toban ugu tegi doonaa insha allah iyo cadaf loo yaqaano cadfu nasaq cadufu nasaq markaa baabkan cadafka uu kaga warami doonaa waa cadfu nasaqa weeyaan cadfu nasaqa weeyi cadfu bayaanka waynu u tegi doonaa insha allah oo kutubta dambaan ku gaari doonaa cadfu nasaqa waxaa la idhaahdaa altaabicu almutawasiطu baynahu wa bayna matbuucihi axadu xuruufi اcadfi alaatiya waa taabica waa raacaha ay u dhaxaysanayaan isaga iyo kawraacayo dhexdooda waxa u dhaxeeya xuruufta xuruufulcadafka ee inoo iman doona mid kamida kaasi ayaa la idhaahdaa cadfu nasq marka halkaa waxaanu ka garanaynaa cadafku inuu leeyahay saddex rukni saddex tiir buu leeyahay saddex tiir ayaa uu leeyahay saddexda tiir waa maxay mid waxaa la dhahdaa macuufu alayhi midna waxaa la dhahdaa macuuf midna waxaa la dhahdaa adaatulcafi baa la dhada xuruufucadafkii weeyaan saddexdaa rukni buu ka kooban yahay iclam ana alsma aladii qablahaa yusama almacuuf alayh ismiga ka horeeya adaadka waxaa la dhaahdaa macuufu alayh wladii bacdaha yusama macuufan ka ka dambeeya xuruuftana waxaa la dhahdaa macuuf baa la dhahdaa wamaa baynahumaa yusama xarfa cadfin labadaa waxa udhexeeyana xarfa cadaf baa la dhahdaa tusaalaad ku fahmaysaan jaaa zaydu wa camrun wa camrun maxaa ka horeeya zayd baa ka horeeya zaydkan magicii macuuf alayhi baa la dhahdaa macuufu alayhi baa ama waa matbuuc waa kii la raacayey wey maxaa ka dambeeya ismigaa ka dambeeya sooma camar camarkan ka dambeeyana waxa la dhahdaa macuuf baa la dhahdaa ama taabicaha waynu ka warramayna weyan waa raace maxaa udhaxeeya wow baa udhaxaysa soo maa xarfu cadaf baa la dhahdaa rukni ayuu ka kooban yaha waa macuufu calayhi oo waxa adaadka ka horeeya iyo macuuf oo ismiga cadadka ka dambeeya iyo wixii u udhexeeye labada oo ah xuruuftan xuruuf cadafka markaa saddexda rukni ayaa waxa weeyaan u leeyahay markaa sheekhu wuxuu yidhi wa xuruufu lcadfi cadafka xuruuftiisu casharatun toban weeyi xuruufta xuruufulcadafku waa toban buu yidhi wa hiya xuruuftaasi xuruufulcadafkii alwaagu waway waa mubtadiye khabar walfaau fa weeyi uma uma wey w w wey m m wey ma ma wey bal bal wey la wey laakin laakin wey xataa xataa wey fii bacdi mawaadici meelaha barhkood xaalada ay ku sugan tahay xuruuftan tobanka ah labaa loo qaybiya culmay labada loo qaybiya waxa weeyi ma yktadi tashriika bayna almacuufi wاlmacuufi calayhi fi lcraab wax wadaajinaya macuufu calayhiga hore iyo macuufka dambe icraabka unbay wadaajinayaan icraabka oo keli unbay wadaajinayaan ee xukunka meesha yaalla way ku kala duwan yihiin labadoodu icraabka unbay wadaajinayaan oo siday u wadaajinayaan macuufu calayhiga hore haddii uu marfuuc yahay macuufka dambe waa marfuuc haddii uu mansuub wa mansuub hadduu majzuum yahay waa majzuum hadduu majruur yahay waa majruur laakiin xukunka la sugayo ma wadaajinayaan waa saddex xarafka bal iyo laa iyo laakin waxay wadaajiyaan keliya macduufka iyo macduufu calayhiga lafdiga oo icraabkaa keliya ayay wadaajiyaan tusaale waxaad odhanaysaa ma jaanii zaydun ma jaanii zaydun bal camrun zayd uumu iman laakin waxa i yimid camar u fiirso maa jaanii zaydu bal camrun me macطuufu calayhu waa zayd me macطuufku waa camar me adaadkii cadaf huruf cadafkii me sawbal maaha haddaba u fiirso waxaad tidhi ma jaanii zaydu meesha horta maxaa yaala xaggay ka wadaajin waa lafdiga oo icraabka way ka wadaajiyeenoo labadiiba waa marfuuc oo macduuf caleyhiga horehe waa faacil dee macduufka dambana isagu raacayayo waa marfuuc saw lafdigii kama wadaajin laakiin xukunka meesha yaallo u fiirso macduufu calayhiga imaanshaha waad ka anfiyeysaa macduufka dambena waad u sugaysaa markaa meesha yaallo way ku kala duwan yihiin laakiin icraabkii he way wadaajinayaan markaa saddexdaas waa sida maa yaktadi tashriika bayna almacduufi walmacduufi calayhi fi lcraab waa bal iyo laa iyo laakin xukunka meesha yaalla ma wadaajinayaan kelia waxay wadaajinayaan icraabka oo lafdiga maxaa soo hadhay saddexdaa ka jara tobankii toddoba soo hadhay soo maa iyo wamaa yaktadi tashriika bayna almacduufi walmacduufi calayhi fi lxukmi wa fi lcraabi labadiiba way wadaajinayaan waa inta kale soo hadhay tusaale jaaa zaydun wa camrun ma tiri mee macduuf calayhi waa zayd me macduufkii camar me adaatu cadafkii waa wawda eeg icraabkii u wadaajiyeeno labaduba waa marfuuc xukunkiina way wadaajiyeeno macduufu calayhiga waxaad u sugtay maji imaansho macduufka dambe lagu cadsan waad u sugtay saxiix walala waa basiid dhinacaasaa laga qaybinaya saasaa loo qaybinaya markaanu eegno waxa weya aqsaamtooda ka soco wahiya xuruuftaasi alwaagu waw weey wawda sheekhu wuxuu ugu bilaabay wa liannahaa umulbaabi baabkan iyada ayaa hooyo wa baabka iyada ayaa hooyo wa macaani bay faa'ideeyaane macaanida wawda waxaa ka mid ah mutlaqujamc waxa la dhahda bay faa'ideysaa mutlaquljamc waxa la dhahda ayay faa'ideyneysaa oo ah labadan shay ee meesha yaallaa-i xukunka kan ah inay ku kulmeen oo hadda markaad leedahay jaa zaydun wa camrun waxay faa'ideyneysaa macduufka iyo macduufu calayhigu inay ku kulansan yihiin xukunkan meesha yaallo oo imaanshaha ah laakiin tartiib ma faa'iidayso kan horaa soo horeeyey maka dambaa soo horeeyey may wada socdeen intay leg bay kala dambeeyeen iyadu waxaa ma faaidayso keliya iyadu waxay faaidaysaa mulaquljamc waxaa la dhahdo xukunka meesha yaalla inay ka siman bay faaidaysa waka tartiib iyadu ma faaidayso tartiibha eh, ma faa'idaynayso macaani fada badan bay leedaha kutubta damaan ku gaari doonaa halkaas maad ka xifdiyeyseen insha allah mulaquljamca bay faaidaysaa waxaa ku xigta walfaau fa wey faduna tufiidu tartiiba wa taqiiba waxay faaideysaa tartiib iyo taqiib bay faaideysaa fadu tartiibka waxaa la dhahdaa wadcu kuli shayin fi martabatin shay kasta in martabo iyo darajo la dejiyo ayaa tartiibka xagga luqada lagu idhahdaa xagga istilaaxa laba loo qaybiya macnawi iyo mid dikri la dhaahdo macnawi waa sida halkane waa kownu maa bacda alfaai waaqican bacda maa qablaha fi lwujuud waxa fada ka dambeeyaa waa in uu dhacay waxa iyada ka horeeya dabadeed markii la helay oo hadda jaaa zaydun facamrun ficla maxaa ka horeeya zayd oo macduufu calayhigiia maxaa ka dambeeya camar oo macduufkii ah haddaba camar oo ficdaka ka dambeeya ihi waa in uu dhacay oo la helay ficda waxa ka horeeya oo macduufu calayhiga la helay tartiibka macnihiis waa sida ka hore horta waa in la helay ee macduufu calayhiga ah kadibna macduufki waa inu meesha yimaado waad fahanteen ma waad fahanteen melata waa basiid tacqiibkuna waa maxay tacqiibku nabig uu la cidbinaya weeyaan in fara badani umay dhexayne waxa weeyaan waxoogaa yar baa udhexeeyey waxoogaa yar ayaa u dhexeeyey tacqiibkaasina fii kuli shayin bixasabi shay kasta waa fiiradiisa shay waa fiiradiisa oo tusaale hadda haddee lagu dhaado jaaa zaydun fa camrun inay daqiiqada soo kala horreeyeen baa suuragala tazawaja zaydun zayd baa guursado fawlida waa loo dhalay shalay baa loo meheriye isla markiiba adana waa loo dhalay haye ya kulu shayin bixasabi weyaan taxqiibku de waxa kasoo wareegay waxa weeyaan sagaalkii bilood iyo intii o dhan ba kasoo wareegtay shay kasta taqiibkani waa bixasabihi weeyaan waka fadina markaa maxay faa'idaysay tufiidu tartiiba wataciiba labadaasay faaidaysaa wa uma uma wey bidami bidami tha sada waa la culimay haddaynu saman idhaahno daraf bay naga noqonaysaa sama haddaynu sada kordhowno daraf noqon markaa sad way godantaa iska ilaaliya wa uma iyadna tufiidu tartiiba watarakhi waxay faa'iideysaa tartiib iyo tarakhi bay faa'iideysaa tartiib hadduu man kuusoo sheegaye ka horaa la helay macduufu calayhiga kadibna waxaa la helay macduufka tarakhiguna waa maxay in badan bay kala dambeeyeen wayaan in badan bay he eh, kala dambeeyeen oo hadda markaad tidhaahdid jaaa zaydun zayd baa yimiday uma camrun iska ilaaliya sama ma waa uma uma camrun baa yimiday umadan waxay faa'iideynaysaa zayd inuu yimidda markii hore oo mactuufo calayhi kadibna camar uu yimidday waa tartiibkii taraaxuna waa maxay in badan buu ka dambeeyey in badan buu he ka dambeeyey waka umadina iyadna waxay faaidaysa tartiib maca tarakhiya tufiidu tartiiba watarakhi waa yahay wa aw aw weeyaan tufiidu tartiiba watarakhiya bay noqonaysa w aw wey awdu iyadu macaani fara badan bay yadna ku timaadaa macaani fara badan ayay ku timaadaa inay dalab daba dhacdo iyo inay daba dhacdo khabar labadaasaa loo kala qaada hadday dalab daba dhacdo laba macnay faa'ideysaa hadday khabar daba dhacdona shan bay faa'ideysaa markaa macaanideedu iyada ilaa toddoba weeyaan dee kuwan o dhan macaani fara badan bay leeyihin waxaa kamida macaaniday faa'iidayso takhyiir baa ka mida takhyiir door qaadasho oo takhyiirku wuxuu dhici karaa marka aan labada shay aan la kulmin karin labada shay marka aan la kulmin karin ayaa takhyiir loo isticmaala tusaale tazawaj hindan oo ukhtaa baa laguuri hindo guurso ama walaasheed guurso dee inaad kulmisaa kuma banaano soo ma marka owdaasi maxay faa'idaynaysaa takhyiir mid dooro mid dooro oka tazawaj hindan aw ukhtaha marka aw ukhtaaba waxaad ku cadfaysaa hindan way nasbisan tahay marka aw ukhtaab waka waa takhiir markaas waa labadii shay marka ayna kulmi karin weeyaan marna waxay faa'iideysaa ibaaxa oo waa marka labada shay la kulmin karo labadii shay marka la kulmin karo ibaaxay faa'iideysaa tusaale jalis icubaada awi zuhaada baa lagu yidhi dadka cubaada la fadhiiso ama zuhaada la fadhiiso dee labadaba waad la fadhiisan kartaa laguma diidano waa ibaaxa taasina tacallam ilfiqha awi naxwo baa lagu yidhi fiqiga baro ama naxwaha baro waa ibaaxo waad kulmin kartaa labadiiba waad wada baran karta markaa maxaa la odhanaya markaana waa ibaaxaa la odhanaya bal labada macno un ku gaabsada insha alla shanta kale bacd alkhabarka waan baran doonaa kutubtid baan ku gaari doonaa marka awdiina waxay faa'idaysay altakhyiir waalibaaxa takhyiir iyo ibaaxa waxay ku kala duwan yihiin haddii labada shay aan la kulmin karayn takhyiir baa la odhanaya mid doorade haddii labada shay la kulmin karana waa ibaaxay noqonaysa ibaaxa la odhanaya shanta kale bacdalkhabarka insha allah gadaal baynu ka baran doonaa waxaa ka mid ah taqsiim baa ka mid a ah. ismun aw ficlun aw xarfun waa taqsiim bimacna taqsiim taqsiim bay markaana faa'idaynaysa oo bacdalkhabar markay dhacdo insha allah kutubtis baan ku gaari dona kitabka waa mukhtasarde man kabara luqmata asa waman sagara shabica waka wa am am wey am am amtuna labaa loo qaybiya mutasil iyo loo qaybiyaaye antani waata loo isticmaalo waa mutasilad iyo alabu tayin alabu tacyiin shay inaad cayintid oo aad magacawdid ayaa lagaa raba tusaale waxa lagu yidhi acindaka zaydun am camrun waa niyo agtaada ma zayd baa ku sugan mise camar baa jooga ma waxa ku garab jooga nin zayd la idhaahdo mise camar eeg adigaagan hadlaya waad og tahay zayd ama camar ninkan inuu midun ku garab sugan yahay inuu midun garab jooga ayaad og laakiin labadaa ma kala garanaysid cayntiisa uma garanaysid ma zayd ba ma camar ba laakin waad hubtaa mid inuu garab joogo markaa maxaad ka rabtaa dee tacyiin baad ka rabtaa tacyiin baad ka rabtaa markaa jawaabtu maxay noqonaysaa tacyiin labada mid unbaad sheegaysaa maxaad ohan zayd ama cumar mid unbaad ohanaysaa ee nacam iyo la iyo waxa kuma jawaabaysi tacyiin baa laga rabaa zayd bay garab joogad odhanaysa ama camar bay garab jooga waka acindaka zaydun am camrun waa dalabu tacyiin magacaabid baa lagaa rabaa taasina waa amti munqadicana way jirtaa insha allah da kutubta imaan ku gaari doona kitabka waa mukhtasar wa ima ima weyi waa almaksuurati alhamza almasbuuqatu bimiliha hamzadeed way kor dhawan tahay ama maha waa ima tani haye waxaana lagala hormariyaa mid iyada lamid ah marka macaanideeda waxay lamid tahay iyadu awdii bay lamid tahay awdii bay lamid tahayo bacda alab iyo bacd alkhabar ayay dhacdaa bacda alab labay ka faa'iideysaa bacd alkhabarna shan bay ka faa'ideysaa hase yeeshe culimmadu way isku hayaan ma xarfu cadaf ba mise xarfu cadaf ma aha ayay culimmadu waxa weeyaan isku hayaan waraajix wاraajixu ana alwaawa caaطifatun allatii qablaha wowda iyada ka horeysa caaطifaa ee sida raajixa iyado xarfu cadaf maa marka hoostaad ka xariiqanaysid xabada xurfu cadafka toban buu ka tilmaamay waa sagaal weyan marka waayo wowgan waa xarfu cadaf hadda aynu soo sheegayni xarfu cadafna xarfu cadaf lama geliyo de xarfu cadafna xarfu cadaf lama dulgeliyo ila laba xarfu cadafa meesha inoo yaale mid waa ima midna waa wow laba xarfu cadaf laisma korgeliyo markaa sida raajixa culimadu waxay leeyihiin wowda iyada ka horeysa xarfu cadafe iyadu xarfu cadaf ma aha iyadu tafsiil iyo waxbay faa'iideysaaye ma aha iyadu xarfu cadaf bay leeyihin culimadu qowlka raajixi waa sida marka waad xaqiiqanaysaa tusaalayaasheeda waxaa kamid iminka inagi soo sheegayna tiun bay lamid tahay tazawaj imaa hindan wa imaa ukhtaha oo ah takhyiirkii tacalam ima fiqhan wa ima naxwan waa ibaaxadii waa ibaaxadii markaa sida raajixa ah, laakin waxaan idin idhi wowda ka horeysaa caaifo ah ee iyadu caaifo ma aha markaa xuruufu cadafka tobanka inoogu tilmaamay sheekhu maxay iskugu soo ururayaan tisca sagaal bay iskugu soo ururayaan wa bal bal wey bal weeyaan bashanna iyadna macaani bay leedahay macaanidada waxa kamid a ah idraab jeedsi idraabka laba loo qaybiyaayo idraab intiqaaliye iyo idraab ibtaaliya waxyaalahaasay uqaybiyaan culimadu marka idraab ayay faa'iidaynaysaa oo jeedsiya kii hore xukunkii aad siisaad ka jeedsanaysayo ka dambe ad siinaysa qaama zaydun idraab qaama zaydun bal camrun zayd baa istaagay zayd ismuu istaagina ki hore waad ka soo qaadaysaa maskuutucan waad ka aamustay zayd ismuu istaaginaya istaagay camr baa waa idraab waa jeedsi kii horead xukunka u sugtaad ka jeedsatay kaka dambeeya macuufka ayaad u jeedsatay idraab baa la dhahda waa jeedsi waa yahay shuruud bay laakiin leedahay marka ay wax isku cadfayso ilaa saddex shardi ay culimadu u shardiyaan kutubta dibaan ku gaari doonaa insha allah laakiin macaanida idraabkaasun ka sii haysa walaa laa weyi laa laa weyi laaduna iyaduna nafyi bay faa'idaynaysaa de tii naahiyadii tani nafyi bay faa'iidaysaa xukunkay ka anfiyeysaa ka iyada la xidhiidha waxayna ku qasrinaysaa ka iyada ka horeeya jaanii zaydun zayd baa yimiday laa camrun camar imu iman ka iyada la xidhiidha waa ke waa camar oo macduufkaa soo maa way ka anfiyeysaa xukunka imaanshaha ku qasrinaysaa ka ka horeeya ee macduufu calayga jaanii zaydun zayd baa ii yimid laa marka maxaad ka fahmaysaa camar maadaamuna iman ka yimid inuu ayo yahay inuu zaydun yahay nafyiba marka iyadna faa'idaysaa shuruud bay iyaduna leedahay ilaa afar shardi ah kutubta dambaan insha allah ku gaari doonaa walaakin laakin wey bisukuni nuun nuunta waa la reebaya laa bifatxiha maca tashdiid waynu soo baranay ta ya halkaynu ku soo baranay ina iyo walaalaheed ba kamid ah, waa ti la adkeynay wey laakina soo garanaysaa xaggaasaan iyadana kusoo baranay waa yahay iyadna waxay faa'iidaysaa waxa ka horeeya inay xukunka usugto xukunka meesha yaala xukunka waxa ka horeeya ay usugtay waxa kasoo horjeedana waxa ka dambeeya usugta tusaale laa tadrib zaydan zayd ha garaacin laakin camran camar garaac waxa ka horeeya xukunka loo sugay waa maxay waa darbi la-aan ha garaacin laa tadrib zaydan zayd ha garaacin waad ka anfiday soo ma illa laad waa naafiye haye maxaa ka soo horjeeda hagaraacid hagaraacid maxaa ka soo horjeeda dee garaac baa ka soo horjeeda soo maa ka soo horjeeda ka hore waxay usugtayna ka dambey usugaysaayo laakin camran camar garaac wey ka horeha garaacine ka dambe mactuufkaa garaac wey waka shuruud bay leedahay iyaduna ilaa saddex shardi ah waan gaari doonaa insha allah wa xataa xataa weeyi fii bacdi lmawaadici meelaha berhkood xaalada ay ku sugan tahay fii bacdi lmawaadic sheekhu wuxuu leeyahay arday wuu fahansiinayaayo dee xataadu caaifun maaha mararka qaarkood jaaray noqotaa inag soo tilmaano mararka qaarkood waxay noqotaa ibtidaa'iyay noqotaa mararka qaarkood waxay noqotaa naasibo oo dee waa sida raajixa waxaa nasbin jiray an mudmaraa lagu daba nasbin jiray soo mayan markaa sidaa aawadeed fii bacdi mawaadi wuxuu ku leeyahay waa qaliil weliba intay caatifo noqotaa way yar tahay xataa takunu xarfa jarin aw xarfa nasbin limudaaricin ataa aw xarfa cadfin uma xarfin ibtida arbacatan wajadtuha muqayada ka madlaci اlfajri waxataa yaxkuma wajaءa annaasu kuluhum xata alcama xata aljiyaadu maa lahaa min arsunin wacajaban xata alkulaybu sabani afartaasay noqota mar naasibo mar jaaro mar ibtidaaiya marna waxay noqotaa caadfaan hadda aynu hayno oo qaliil ah shuruud bay iska leedahay insha allah waynu gaari doonaa halkaa waxaan kaga soo baxnay xuruufa cadafkii macaanidoodii waxoogaan ka soo qaad qaadanay iyo tiradoodu inta ay tahay ayaynu halkaa kaga baxnay kadibna wuxuu doonayaa xukunkoodii hadana inuu ku sheego ayaa waxa weya sheekhu uu doonaya inuu inoo dhamaystiro wuxuu yidhi fa in cadafta hadii aad cadafto biha xuruuftan isagu tobanbina yidha sagaalka calaa marfuucin marfuuc hadii aad ku cadafto rafacta waad rafcini rafacta waad rafcini ay almacطuufa ka la cadfayo bihaa xuruuftan ka lagu cadfayo waad rafinaysa ow calaa mansuubin mansuubaad ku cadaftay nasabta waad nasbini adigu mukhaatabka weeyaan nasabta waad nasbini yohow almacطuufa ka la cadfayo bihaa xuruuftan ka lagu cadfayo waad nasbin ow calaa makfuud mid makfuudaad ugu cadaftay khafadta waad khafdin ey almacuufa ka la cadfayo biha xuruuftanka lagu cadfayo ow calaa majzuumin ama mid la jasminayaa lagu cadaftay oo hadduu ficil yahe jazamta waad jasmin ey almacuufa ka la cadfayo biha xuruuftanka lagu cadfayo taquulu waxaad odhanaysaa qaama waxa istaagay zaydun zayd baa istaagay wa camrun camarna wuu istaagay baad odhan wara'aytu waxaan arkay zaydan zayd baan arkay wa camran camarna waan arkay baad odhan wa marartu waxaan soo maray bizaydin zayd baan soo maray wa camrin camarna waan soo maray baad odhan wa zaydun zayd lam yaqum muu kicin walam yaqcud manuu fadhiisan muxuu ku yidhi in kaana almacuufu alayhi marfuuca ya rafacta almacuufa mila aw rafacta almacuufa ayda macuufu alayhiga hore haddii uu rafcisan yahay macuufka dambena waad rafcinaysaa saxiix walala sawaan kaana isman aw ficla oka ama ismi ha noqdo ama ha noqdo ama ficil ha noqdo ama ficil ha noqdo tusaale ismigii oo rafcisan ismigii oo rafcisan wuu kuu tusaaleeyo wuxuu ku yidhi qaama zaydun wa camrun qaama ficlu maadin mabniyu calى اlfatxi la maxala lahu min alicraab lianahu ficlu zaydun faacilu marfuucu biqaama wacalaamatu rafci damaة ظaahiraة calى akhiri lianahu ismu mufradu munsarifu wacamru alwaawu xarfu caطfin mabniyu calى اlfatxi la maxala lahu min alicraab lianahu xarfu camru macطuufu calى zayd walilmacطuufi xukmu lmacطuufu calayhi tabicahu fii rafcihi wacalaamatu rafci damaة ظaahiraة calى akhirihi so صaxiix ma wlwaawu faariqaة bayna cumar wa camr waka markaa eeg macduufu calayhiga hore waa maxay waa marfuuc soo maa macduufka dambe e wowga ka dambeeyaana waa inuu marfuuc noqdo de waa khalad qaama zaydu wacamran saaba cibaaradaas qaama zaydun wacamrin ka waran inta laguu diiday naxuu kaa saxaya waa inta qaama zaydun wacamrun baa saxa aye wain kaana almacuufu calayhi mansuuba nasabta almacuufa milah macuufu calayhiga hore haddii uu mansuub yahay macuufka dambana waad nasbinaysaa isagao ismuu kuu tusaalayo wuxuu ku yidhi ra'aytu zayda wacamran camran ra'aytu dawaad garanaysaa ra'aytu ficlu wa faacil xad lficli ra'ay ra'ay ficlu maadin mabniyu calى sukun liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik mbni alى sukun la maxal lah min acraab lanahu ficlu maadin soo ma wataau damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali rafcin faacilu zayda mafcuulu bihi mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatu ظaahiraة calى akhiri lanahu ismu mufradu munsarifu wacamran alwaawu xarfu caطfin mabniyu calى lfatxi la maxala lahu min alicraabi lanahu xarfun il waa xarafe camra macطuufu calى zayd walilmacطuufi xukmu lmacطuufi calayh tabicahu fi nasbi wcalaamatu nafsihi fatxatu ظaahiraة calى akhiri imikana maxuu kuu sheegay macduufu calayhi kii hore oo mansuuba macduufka dambana muxuu noqonaya mansuub buu noqonaya waa khalad ra'aytu zayda wa camrun ya maynahayn mise waa sax khaa bay noqonaysa haye wain kaana almacuufu alayhi mahfuuda khafadta lmacuufa milah wuu kuu tusaaleeyey isagio ismiya wuxuu ku yidhi marartu bizaydin wa camrin marartu ficlu wa faacilu xad lficli marar marar ficlu maadin mabniyun cala sukuun liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxariki mabniyun cala sukun laa maxala lahu min alcraabi lnahu ficlu haye wa taau damiiru mutasilu mabniyu cala dami fii maxali rafcin faacilu bizaydin albau xarfu jarin weli maynan gaadhin inaga daa bizaydin bad xarfu jarka maan gaadhin wey baa u khafda inooga iman doonta kitabka dhamaadkiisa lakin waa la wada garanaya bela tahay bizaydin albau xarfu jarin mabniyu cala kasra la maxala lo min alicraab zaydin ism majruurun bilba wa calaamatu jarihi waan soo dhiganay kasratun daahiratu cala akhirihi liannahu ismun mufradun munsarifun aljaaru walmajruuru labuda liljari min atacaluqi bificli aw macnaahu naxw lmurtaqi jaariy majruur iyo xerowga tacaluqlaan ma joogsadaan bay odhan jiraan culimadu dee xerowga meel lagu jilu doonaya soo ma jaariye majruurkuna muxuu doonayaa meel lagu tacalujiyo u ku xidhmo ayaa waxa weeyaan u doonaya markaa ficilkaynu ku tacalujinay marara wa camrin alwaawu xarfu caطfin mabniyu calى lfatxi la maxala lahu min alicraab camrin macطuufu calى zayd walilmacطuufi xukmu lmacطuufi calayh tabicahu fi jari calaamatu jarihi kasratu daahiratu cala akhiri muxuu kuu sheegay halka ismigii oo saddexdii xaalo maray ila ismigu saddexdaas mu mari jire labada hore way wada lahaan jireen asmaadiyo afcaashu khafdadana yaa gaar u lahaan jiray ismiga jasmadana ficilka ficilkii oo marfuuca waad keeni kartaa meel tahay de ficilkii oo marfuuca zaydun yaquumu wayaqcudu zaydun yaquumu wayaqcudu zaydun waa mubtada waad garanaysa limaada an yakuna isman waan yakuna marfuuca waan yakuna caariya can alcawaamil lafdiya idan de mubtadayna ku xukumana ila wixi o dhan marka mar isaga horeeye zaydun waa mubtada marfuucu bilibtida wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala akhiri lianahu ismun mufradu munsarifu aye yaquumu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi can الnaصibi wاljaazimi wcalaamatu rafci damatun daahiraة calى akhirihi lanahu ficlu mudaaricu صaxiixu اlآkhiri walam yataصil biakhirihi shayء wafaaciluhu damiiru mustatiru fiihi jawaasan taqdiiruhu huwa yacuudu calaa zayd wayaqcudu wayaqcudu alwaaw xarfa caطfin mبني على فتح لا محل له من العراب لأنه حرف يقعد فعل مضارع معطوف على يقوم وللمعطوف حكم المعطوف عليه أي تبعه في رفعه وعلامة رفع ضمة ظاهرة على آخر فاعل هو مستتر والجملة الفعلية من الفعل والفاعل وما عطف عليها في محل رفع خبر المبتدئ أرمينا بصيران علمي ويسوي مرفوعة يسوي منصوبة ficil mansuubo ficil mansuubo lagu cadfay ina ayd ah, zaydun lan yadriba ya zaydun lan yaquuma aad ugu dhawaaqda wayejlisa saasa zaydun lan yaquuma waayahay wyjlisa waay zaydun lan yaquuma wayejlisa mise zaydun lan yaquuma waa lan yejlisa cibaarada waa ina kala baxsanaato wayejlisa weya waayay zaydun taa hore mubtadaad ka dhigatay soo ma lan yaquuma lantan waa soo baratana maxaa jirta lan xarfu nafyin wa nasbin soo ma mimna ala sukula maxal lo min alcraab ya nafyigeegaasina taabid maa inte man ra'a anafya bilan muabada faqawlahu rud wa siwaahu facduda waa kii lahaa maxamed ibn malik fi lkafiya waa yahay haye yaquuma ficlu mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi de fatxatu daahiratu cala akhiri lannahu ficlu mudaaricun saxiixu akhiri walam yutasil biakhirihi shayan faacilkan waa mustatir wayejlisa alwaaw xarfu cadaf yejlisna waxay ku cadfantahay ficilka hore mansuubka ka gudba isagoo majzuuma sheekhaa kuu tusaaliya isagoo majzuuma wa zaydu ninka zaydii lam yaqum muu kicin walam yaqcud manuu fadhiisan wa zaydun lam yaqum walam yaqcud wa zaydun alwaaw xarfu cadfin ama wowgani waa waaw listinaafiya zaydun mubtada marfuucu bilibtida wacalaamatu rafci damat daahiraة calى akhirihi lanahu ismu mufradu munsarifu lam xarfu nafyin wa jazmin wa qalbin waاkhtisaaصi bilmudaarici lam iyo lama imisay wadaagi jireen lix bay wadaagi jireen shanna way ku kala tegi jireen lidii wadaagan baa ini sheegay soo ma lida wanig halkan kugu tiriyey lam xarfu nafyin wa jazmin wa qalbin waاkhtisaasin bilmudaaric maxaa keliya kaaga maqan hamsatulistifaan baa aqbali karaan oo lagu ziyaadin karaa lidiiba intaase haye yaqum ficlu mudaaricun majzuumu bilam wacalaamatu jasmihi sukuunu lanahu ficlu mudaaricu saxiixu aakhiri walam yatasil biaakhirihi shayun faacilkii m waynu soo dhigana hadda lama dhaafaye wafaaciluhu damiiru mustatirun fiihi jawaazan taqdiiruhu huwa yacuudu calaa zayd zayd buu unoqonaya soo ma waa yahay walam yaqcud wowga maxaynu odhanaynaa alwaawu xarfu cadaf mabniyun cala fatxi la maxala lahu min alicraab lam xarfu nafyin wa jazmin wa qalbin waاkhtisaasin bilmudaaric mabniy ala sukun la maxala lahu min alicraab yaqcud ficlun mudaaricun majzuumun bilam wa calaamatu jazmihi ya wa calaamatu jazmihi assukuun لأnنه فicل مضارع صحيح الآkr وlam ytaصل بآkhiri شhay وhوa cadفu jumlaة عalى juml juml juml lg adfasha imika waayo caamilkii ba la soo celiyey maxaynanu doonaynaa markaa cibaaradan waad saxanaysin waad saxanaysin meesa ka masaxa ma lama masaxayta kitaabka waxaynu odhanaynaa وزaydun lam yaqum وayaqcud lantaa damaad meesha ka saaraysa ha ka masixina ogo unde tusaalehenu saasaynu doonayna kaan doonayna waa sida وزaydun lam yaqum وayaqcud baan doonayna marka laakiin hadda cibaaradan inoo qorani waa cadfu jumlatin calaa jumla jumla jumla lagu cadfo markaa eeg saynu doonayna haddaynu icraabno dee zayd mubtadi baynu ka dhignay lamtana horaad u icraabnay yaqumna horaynu u icraabnay haye wayaqcud alwaaw xarfu cadfi mini cala sukun la maxala lahu min alcraab yaqcud ficlu mudaaricun majzuumun yaqcud ficlu mudaaricun macطuufun calaa yaqum walilmacطuufi xukmu lmacطuufi calayhi tabicahu fi jazmi wacalaamatu jazmi asukun liannahu ficlu mudaaricu saxiixu akhiri walam yatasil biaakhirihi shayun wاljumlaة اlficliyatu min alficli wاlfaacili wma cuطifa calayha fi maxali rafci khabar mubtadai culima mayna basidayn waa basiid beelata haddaynu khulaasayno baabkan baabulcadaf laba masale keliyuu ka warramaya labada masale uu ka warramaya waa maxay waa dikru xuruufi lcadfi xuruufta xuruufulcadafka ee wax isku xidha ayaa doonaya sheekhu inuu inoo sheego wuxuuna inagu yihi waa toban sida raajixaana waa sagaal halkaa inta noogu qoran waa sagaalka wey haye masalada labaadna maxay ahayd dikru maa yatbacu fiihi lmacطuufu almacطuufu calayh macطuufka dambe macطuufu calayhiga hore waxa uu ka raacayo aye muxuu ka raacayaa fii rafcihi wa nasbihi wkhafdii in kaana isman wa jasmihi in kaana ficla mayna basidayn labada maslo ge masaaishii hore n msaynu haynay sagaal iyo labaatan masleynu haynay kitabka ajrumiga intuu ka soo warramay labadaa ugeeya koob iyo soddon masalo ayaan kitaabkii ajrumiga weli ka marnaa culimay waa koob iyo soddon weli weli waxbay nagama dhawe sooma koob iyo soddonkaa laska xifdiya insha allah inaasaan kusoo khulaasaynana wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk